بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan kusoo jirnay baabkii baab اlqowl fi tarjiix axad اlkhabarayn calى اlآkhar ayaan ku dhex jirnay awjuh waatuu sheekh u qeybiyey oo isnaadka ku saabsan ile tarjiixu laba meelood buu galaabiyo khabarka axaduhuma fi lisnaad wاlآkhar fi lmatni tarjiixi isnaadka ku saabsanaa ayaan ku dhex jirnay waxaana soo gaarnay wejiga sideedaad wuxuuna yidhi wthaaminu midka sideed waxa weeye an yakuuna inuu ahaado axaduhumaa axad saxaabiyeyn inuu ahaado mutaakhir alislaam islaamkiisu waa inuu dembeeyey labada saxaabiye labada khabar kale warinaysa waa inuu midkood ahaado mutaakhir alislaam islaamkiisu miduu dembeeyey fayuqadamu waa la hormarinahayaa liannahu asagu iyo saxaabiga mutaakhir islaamka yaxfadu wuxuu xifdinhayaa aakhir alamrayn labada arin iyo labada xukun oo nebiga calayh isalaatu wasalaam waqtigiisii ahaa kii dambeeye ba xifdinhaya min الnabiy salى الlahu عalيه wasalam lannahu yaxfadu aakhir اlamrayn min الnabiy salى الlahu alay sl nabig alayh الsalaatu wasalaam amaradiisa kii dambeeyey ayuu xifdinahaya iyo xaaladiisa wakadalika saas kale waxaa la mida idaa kaana hadduu yahay axaduhumaa midkood mutaakhiru suxbati suxbadiisu ay dambayso wey mutaahir islam yuusan ahaanin be laakiin xagga suxbada ayaa waxa wey lagu kala horeeya wey xagga suxbada ayaa lagu kala horeeya wey ka bni cabaas cabdullahi bni cabaas o ibni mascuud cabdullahi bni mascuud fa riwaayat mutaakhiri minhuma midkooda maxaa la yihaha mutaakhirka riwaayadiisu tuqadam waa la hormarinayo de mutaakhirkuna waa cabdullahi bn cabaas hadda ku wada leanna cabdullahi bn cabaas waa nin dhalinyaro ah oo nebiga calayh isalaatu wasalaam markuu geeriyoonayeyba aan qaangaarin laakiin asaga baa wuxuu kuleeyahayba naahastu maxaa la yihaha ixtiraam inaan qaangaaran u dhowaado cabdullahi bn mascuud de waa nin mutaqadima ah, saabiquuna awalin wey nin tegay wey marka suxbadiisa cabdullaahi ibnu cabaas waxaa weeye islaamkiisu mutaakhir ma aha laakiin suxbadiisa waxay tahay he ila asagoo islaamku maxaa la yidhaahdaa ee ku dhashay ayb marka waa mutaakhiru suxba ayaa la ohan karaa suxbadiisaa dambayso deni yar buu ahaa marka riwaayadiisaa la horumayo fa riwaayatu mutaakhiri minhuma labadooda midka oo dambeeyey labadooda tuqadim waa la hormarin wey qaala bacdu asxaabi abi xaniifa waxay dhaheen raximah llahu tacaala laa yuqadamu biltaakhuri lagu hormarin maayay bay dhaheen riwaayadda bitaakhuri ee taakhur suxba bitaakhur islam midna lagu hormarin maayay dhaheen maxaa dhacay liana almutaqadima midka horeeyey oo suxbadiisu horreysay oo islaamkiisu horreeyey caasha waa noolaa xataa maata rasuulu lahi sala la ala sl rasulka intuu ka dhimanayay wuu noolaayo wuu la joogo isaga nebi maxamed nolol uga dambeeyo haye fasaawaa wuu la sinmay weeye almutaakhira midka dambeeyeyba wuxuu kula siman yahay weeye fi suxbati horta suxbad waa lagu wada siman saxaabi saxaabi baa leeyahay kii islaamkiisu dambeeyey ama suxbadiisu dambeysay iyo asagu waa ku siman yihiin horta suxbada waa ku siman agga waa saxaabi saxaabigu wazaada calayhi wuxuuna la dheeriyay korkiisa wey bitaqadumi inuuba ka horreeyo bimacnaa adigu intaad hadda saxaabi ahayd anuu saxaabi kula ahay inaadan adigu saxaabi ahayn anuu saxaabi baan ahaa marka anaa ku dheer wey baac baan ku dheer haddaad adigu shan sana saxaabi ahayd anugu labaatan sana saxaabi ahayo kale teg marka wa haadaa hayru saxiix buu yidhi warkaa isagoo la yimaadeen ah, xanaabtuna waa war hayru saxiix waran fayoobeen weeye buu ku yidhi laakiin ma ma sahlana jidaasa isagoo ha oo hayr intuuba suxbadiisii yarayd wey ducadiis marka waayihii dambe nabig ala sl sanadadiis dambe inuu khabarkan maqlay ayay ku tusaysaa w lana hore muslim uusan ahayn ay wa samaacu mutaqadim midka horeeyey oo suxbadiisu ay horeeyeen samaaciisa nabiga alayh sala slam khabar ka maqlana yaxtamilu wuxuu ixtimaalayo suurtagal ka ah ata'ahura wataqadum inuu dambeeyey iyo inuu horreyey ladoa dhici kartaa ninkii saxaabi ahayoo horreeyey khabarka uu hayo laba wejiba waa ixtimaalaa nebiga calayh salaatu wasalaam waayihiis dambe inuu ka maqlay waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta waayii ugu horeysa islaamka awaalkiisa inuu maqlay labada waa dhici kartaa laakiin ninka mutaakhiru suxba suxuudsi ay dambaysay asaga waxaa yaqiina oo qadci mutaxaqiqahee in khabarkiisan maqalkiisa uu dambeeyo taasuu rabaa inu yihao lakin waxaa dhici karta in la yidhaahdo xataa qofku waxaa dhici karta intuusan islaamin nabiga alay sl khabar intuu ka maqlo markuu islaamo inuu wariyo mayna dhacdayde taasay ka dhacday yeerin mudc miya atulaha nabiga alayh isalaatu wasalaam asagoo maxaabiistii beder lasoo qabsaday raadinahaya ayuu magaalada madiina yimi isagoo gaal ah nebigu tukanahayo suuratu tuur ku tukanayo ag maray wey markaas wuxuu yihi kaada qalbi an yatiid inuu qalbigu dilaacayaan sigtay wadalika alwaqti aladii istaqara islam fii qalbihi iimaanka iyo nebi maxamed xaq inuu yahay iyo aayaddu waxay ka hadlayso iyo howlaha socdana qalbigayga iimaanku waa ku dhibcayn waa ku sugnaaday laakiin shahaateenka mar dambu ku dhawaaqo kabacdigu marka khabarkii warinaya khabarka isagoo gaala u maqle he wuu warinayaa wey marka axnaafta warka ay dheheen maxaa la yidhaahdaa ay sheegeen oy leeyihiin lana mutaqadima caasha xataa maata ma sahlan war sahlan ma aha war sahlan maa lakin shiraazi dheg jalama siin ayib aan ka socono wuxuu ku yiri marka wasamaacu mutaqadim yaxtamilu ta'ahura wataqadum famaa ta'ahara wixii dambeeyey famaa ta'ahara kii dambeeyey biyaqiinin si yaqiin oo dhaba ku dambeeyey awlaa isaga awlaysan oo habboon wey mar haddaanu inuu dambeeyey kan warkiisan maxaa la yihahdaa yaan qaadanaynaa bu walihada sidaa daraaddeed taa marka waa xagga daliil qiyaasi ah oo caqliya wey isagoo naqligu raba hadaynu ku xujo walihaada sidaa daraaddeed maqaala ibn cabaas wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn saxaaba haddaan nahay na'khudu kuwii qaata min awaamiri rasuuli lahi sal ly sl rsulka alayh salata awaamirtiisa bilaxdai falaxdai mid ka dambeeya mid ka dambeeya midba mid ka dambeyan qaadan jirnay ayib hadda macanu ku warinaya laakiin kutubta dee waxaa ku sugan kaana aakhiru اamrayn min الnabiy salى الlahu alيه wasalam tarku lwuduui mimaa masat naaru saasuu ahaaba baan maraya abarku saasuu ah marka hadalkan hadda meesha ku qoran oo ah waxaan qaadan jirnay ah, biaxdai falaxda yaa iskale baa laysku hayaa yaa iskale cidda iskale hadalkan isaga ma cabdullahi ibn cabaas siduu u sheegay shiraaziba mise ma aha sida saxiixa waa inuusan hadalka cabdullahi ibn cabaas lahayn hadalka waxaa iskale suhri wey hadalka suhri baa wuxuu leeyahay saxaabadu waxay ahaayeen axdadka kuwii qaata wey lakiin hadalka ibn cabaas ma laha woy wabilcajaaib waxaa ka mid a ah wadaadkii cabdalla qumaari oo kitaabka xadiista ku timid lumaca takhriijiyey markaan eh, aad fiiriso waxaa weye sidaas uga tegey kitaabka xadiistiisana waa takhriijinaya waa nin weyn oo mutaxadis eh, muxadisa lagu leeya cafan muxadisa ah, waa lagu leeya xadiista takhriijinayo kitaab kitaab gooni ka qoray xadiiskana sidaas uga tegey hadalkaana riwaayaadka iyo lanno sufyaan eh, sufyaan thawri yaa wuxuu leeyahay soo ma jeedid qiila lisufyaan qowluhu inamaa yu'khadu biاlaakhari faalaakari min qowli zuhriy aw min qowli ibn cabaas su-aashaas la weydiiyey qaala kada alxadiisu saas weye walam ajid riwaayatan tusarixu bikownihi min kalaami ibn cabaas wainamaa wajadtu bacda riwaayati tusarixu bikownihi min kalaami zuhriy adraja fi xadiiثi ibn cabaas radi allahu canhuma jaءa dalika fi bacdi riwaayati mufasala wamubayina min kalaami ibn cabaas somarije alfasl lilwasl mudrig marka hadalka waa hadal iska mudraja oo leeyahay riwaayaadka kalena Eh, eh, sufyaan hadda uma cadaanin sufyan hadda uma cadaanin lakiin riwaayaad kale ku caddahay ayaa jira inuu kalaam zuhri yahayo marka almuhim hadalka zuhri baa iskale muhimadduna waxay tahay eh, nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam haddee wixii ay ku sugnaatay adilo inuu shaygii hore mansuuq yahay waa la qaadanahaya shaygii inuu mansuuq hore ka horanaas waa la qaadanaya lakin waxaan daliil loo ahayn ta'ahur bay ahayd taqadum bay ahayd midna la oran mahayo wey laakiin wujuuda wax lagu rajaxo ayay wejigan uu ka mid yahay laakiin hadalka ibn cabaas hadda uu tiiriyey ibn cabaas hadalkiisu wuxuu ahaa tarkul wudu oo mimaa masati naar buu ahaa nebi maxamed aakhiru amreyn waxaa u dambeeyey wey waxay naartu taabatay inuusan ka weysan baa u dambeysay wey hadalkiisu saasu ah laakiin axdas oo guud oo la yidhaha hadba kii dambeeya qaadanayna oo saas maaha wa taasicu wejiga sagaalaad wax lagu rajaxay waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado axadu raawiyeyn labada raawi mid ka mid oo khabarka raawi warinaysa istacaarudaya arwaca nin maxaa leeyaha warac miiran xalaal miira shan miiran inuu yahay xalaal miirad badan inuu yahay baa maxaa la yirahda wax lagu rajaxa aw ashadda mid daran ixtiyaatan xagga fiidhoonida iyo taxadarka nin daran inuu yahay fiimaa yerwiil wuxuu warinahaya aad bu uga fiidhoon yahay oo uga taxadarahaya oo isaga ilaalinahaya w wuxuu warinahayo ayib kan kalena waxaa laga yaabaa xoogaa he in iska alowsaaniya raawiga kale ayaa laga yaaba fatuqadamu waa la hormarin riwaayatuhu riwaayadiisa la hormarin weeye maxaa loo hormarin liixtiyaaihi dadaalkiisa iyo fiidhoonidiisa weeye iyo taxadarkiisa fi naqli xagga soo rarida aad buu isaga ilaalinaya inuu nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam war uusan hubin oo uusan aad uga fiirsan uu ka soo naqliyo wuuba iska ilaalinayaaba wey marka ninka isaga riwaayadiisa waa la hormarinhayaabo kan kale waa laga hormarinhayaabo wاlcaashiru wejiga tobnaad waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado axaduhuma axad raaweyn qad iطaraba mid isbaraanbaray oo iskhilaafay lafduhu ay lafdu khabari khabarkiisa iyo xadiiskiisa ayaa isbaraanbaray oo ishardiyey wey ayb an yakuuna axaduhuma qad daraba lafduhu lafdu khabarihi wey wاlaakharu midka kalena lam yaطarib uusan iطraab iyo isbaraanbar iyo isburin aysan ku dhicin wey hadday saa tahay oo midna xadiiska isbaraanbar iyo marba hadba si u wariyey midna hal dariiqa uu ku wariyey fayuqadam waxa marka la hormarin man qof baa la hormarin weeye lam yaarib uusan iiraab iyo isbaraamber iyo isbushin aysan ku dhicin lafduhu laftigiisa wey cid aan laftigiisu isbaraamberin ayaa la hormarinhayaa maxaa dhacay lianna iiraaba lafdahu laftigiisu inuu iraab ku yimid yadulu wuxuu kutusaya calaa dacfi xifdihi midkaan lafdigiisu isbaraambaro hadba si loogu wariyey waxay kutusaysaa xifdigiisu inuu hooseeyo oo liito oo usan waxba sugin xaajadii dantii wark silba usan u qaban ninka kaloo laakiin hal dariiq wax ku warinaya labaatan sano soddon sano konton sano he waxay kutusaysaa inuu xifdiyey xifdigiisuna qawi yahay hawshana u sugay y taasna waa xagga maxaa la yidhahdaa idiraabka lafdiga ku yimaada oo raawigu isbaraambaro iyo maxaa la inuusan isbaraambarin ayaa iyadana wax lagu kala duwaawey waxaa ta cashar midka kooy tobnaad waxa weeye an yakuuna axad khabarayn labada khabar iyo labada xadiis mid ka mida wuxuu yahay min riwaayati ahli madiina ahlimadiina madiina munawara ayaa warinhaya wey madiina munawara hadee goormaa loo bixiyey mutaakhirin dad danbaa munawara bixiyey de kutubu taariikh magacyada asmaada meelo loogu noqdaa jira wuxuu marka eh, min riwaayati ahlimadiina waa in fayuqadamu waa la hormarinaya sababta loo hormarinaya isaga sheegi doona hadda asagu ijmac kama hadlaya lanna waxaa jira kutub usul fiqh wanaad ogtihin ijmacu ahli lmadiina ijmacu maxaa leeyaha misrayn oo ah laga wado kuufa iyo laga wado iyo basra ayaa jira eh, ijmac waxaa jira xaramayn baa jira waad ogtihin ijmac maxaa leeyaha khulafaa raashidiin ijmac aimat alarbaca ijmac ijmac ijmac noocaasoo la tiriyaa jira oo maxaa leeyaha wax xujaana aysan ku jirin marka taa hadda tan kamuu hadlahaya w min riwaayat ahlimadiina buu ka hadlahaya inay xadiista ragga warinaya ay yihiin rag reer madiina w lanna kutubxadiis markaa daba aad ku dhex jirto sanad baa inta laguu sheego yaa lagu leeyahay rijaaluhu kulluhum madaniyuun baa lagu oranaya rijaaluhu kulluhum basriyuun rijaaluhum kulluhum shaamiyuun rijaaluhum kulluhum ximsiyuun rijaaluhum kulluhum maxaa la yihahdaa damashiiqiyun hashtaa baa lagu sheegaya ilaa raggii beledkaa waa jooga cilmiga kala qaadanayo taas ku socda marka kan macnaheed waxaa weeye inay yihiin ragga wax kala warinahaya inay yihiin rag reer madiina riwayad reer madiina riwayat ahlmadiina fayuqadam waa lahor waa la hormarin weeye waa la rajixi calaa riwaayati hayrihim waa laga rajixin wey riwaayadda iyagu ay warinahayaan waxaa laga rajaxayaa riwaayadda dad kale ay warinahayaan marka riwayaddooda xog badan wey maxaa dhacay liannahum iyagu yarisuuna way dhexlayaan weeye afcaala rasuulilahi sal rasulka ilah afcaashiisi bay dhexleen wey iyo wa sunatii sunadiisi bay dhexleen allatii sunadaasoo maata uu ku dhintay calayha nabigu alai sla dusheeda u ku dhintay oon la nasakhin wey hawl lagu dhaqmaayo oo nebi maxamed calayh salaatu wasalaam asagoo ku dhaqmaayo ummaddu ay haystaan oo ku dhintay iyay dhaxleen afcaashii sunnadii qawliga ahayd hawsho dhan bay dhaxleen liannahum yariuun maxaa la yidhaha liannahum yu'airuun baa qaarkood ku oray ama yuriuun yuriuun oo way soo raahiyaan yuriuun meesha la hamseeyo baa maxaa la ku qoran way lagsaana ka fiican nusqa qaar lagsaasa ku qoran ayb meeshaan ku qoran tahay wasunati latii maata calayhana waxaa ku qoran nusqa qaarkood canha maxaana ka fiican sidan calayha baa ka fiican canha calayha baa ka fiican liannahum ree ahlumadiina maaa yarisuuna way dhexalhayaan weeye oo way dhexleen weeye oo way soo gaareen midba miduu ka dhalo wuxuu leeyahay saxaabigu wuxuu le nebi maxamed baan ka arkay taabicuu leeya aabbahay baa nabi maxamed ka arkay baan ka arkay maxaa leey atbaacdu waxay leeyihiin aabbahay baan ka dhaxlay aabiisna aabahayna aabiisuu ka dhaxlay awowgiibuu ka dhaxlay awoweyna nabi maxamed buu ka dhaxlay hawsaa loo kala dhaxlay wey awal marka loo dhowaan karo ma aha wey liannahum yarituuna afcaala rasuul sala allahu alayhi wasalam afsaasha nabi maxamed bay kala dhaxlayaan iyo wa sunnatihi qawliga ahayd wey afcaashu wuxuu nabigu cajal ficil ahaan u sameeyey sunnaduna qawli baa laga wada allatii afcaashaas iyo sunnadaasoo maata uu ku dhintay calayha dusa uu ku dhintay oon la nasakhin wey waa inay muxkam tahay wey fahum ayagu acrafu ayaga u ogaal badan bidaalika hawsha ayada oo sunada iyo afcaasha min gayrihim ayaga kayrkood ayaga uga ogaal badan oo uga cilmi badan oo uga garasho badan weeye marka ayaga looga damay riwaayadoodi saasaa lagu horumarinaya saasa lagu horumarinaya ayb laakiin ma aha inay de musalam tahay masaajishan o khilaaf baa ku jira la soco masaajishan o khilaaf baa ku jira haddaan soo sheegnay maxaa lay ibn abidibi inuu abdiraxmaan ninka la yihahdo ibn abidibi waatuu ku takfiiriyey imaamu maalik waatuu yiri kafir bilahi alcaiim wey maxaa dhacay xadiisku wuxuu yidhi xadiis maxaa la yidhaahdaa alraycaan bilkhiyaar wuxuu yihi ahlmadiina kuma dhaqmin kuma dhaqmin maxay tahay bu nabi maxamed ali xadiiska madiina kuma dhaqmin kaafir baa tahy waataan soo marnay istataabu hadduusan toobad kelin wuuu dhuntaa lagu dhufanayo waatuu yidhi waataan soo marnay marka hawlo musallama ma aha hawla hanuun laakiin waa wujuub wax in lagu xoojiyo oo la iska weshanayo wahaani cashar midka labiyo tobnaadoo ugu dambeeya waxaa weeye an yakuuna waa inuu ahaado araawi axad alkhabarayn midka werinaya labada khabar iyo laba xadis mid ka mida qad ikhtalafat miday iskhilaaftay ariwaayatu riwaayadda ka werinta laga werinayo canhu xaggiisa wax laga warinay inay wey ardadii asaga wax ka warinaysay asagu waa sheekh ardadii asaga wax ka warinaysay yaa nimba si uga wariye wey nimba meel buu ku dhuftay sheekhu saanu yiri kana saanu yiri kana ardada iskhilaftay wey an yakuuna raawi axad alkhabarayn qad ikhtalafat miday iskhilaafto ismaan dhaaftay ariwaayatu canhu riwaayadda wax looga warinayay miday ismaan dhaaftay inuu yahay waalaaakharu midka kaloo asaga ismucaaradaynhayaanna lam takhtalif canhu riwaayadu ismaysan khilaafin wey ismaysan hal ariiqa wax looga wariya ardaydiisu hal ariiq bay wax uga wariyeen kana ardaydiis waa isku baraanbartay oo sheekhu saanu yiri xaggu saanu maalina saas yiri maal kale saanu yiri waa la isku khilaafay hadday saa tahay fakhtalafa waa iskhilaafeen wey asxaabuna asxaabtana shaafici waa iskhilaafeen fi dalika waa isku khilaafeen maxaa la samayn bay ninkan riwaayaddu isku khilaaftay labadiisi riwaayo iskhilaafeen oo ardaydiis isku khilaaftay iyo riwaayad kaloo asaga mucaaradaynaysa maxaa lagu samaynayaa fa minhum waxaa ka mid a man baa ka mida qaala yidhi tatacaaradu way ismucaaradaynayaan an riwaayatan laba riwaya ismucaaradaynayaan ah, faminhu waxaa ka mid ah culama man qaala yidhi tatacaaradu way ismucaaradaynayan way sardinayaan an riwaayataani labada riwaayadoon can man qof way ikhtalafad ay iskhilaaftay oo ismaan dhaaftay an riwaayatu ka warinta way canhu xaggiisa laga warinahayo waxaa waa istacaarudahayaan hadday istacaarudeenna maxaa leeya waa tasqutaani waan isa dhacayaan wadaadkan ardadiisu riwaayada ay wejiyo badan ugu wariyeen oo istacaarudeen oo isku dhacdhaceen waxaa wey riwaayadkiis waa lasla tuuraya labaysi riwaad waa isla tuurayna haddaan labasi riwaad isla tuurna maxaa noo soo haraya khabarkii kale oo xadiiskan isagu mucaaradaynahayey baa noo soo haraya musalama <clears throat> marka kaasaan qaadanayna wa tabqa waana haraysaa abkiisa uma jeedi wa tabqa waa haraysaa riwaayatu man qof riwaayadiisna waa haraysa oo muxkamay noqonaysa oo la tuuri maayo waa lu dhaqmaayaa wey lam takhtalif aysan iskhilaafin alriwaayatu canhu riwaayadda lagu haraysa iskhilaafin mar haddii ninka asaga ismucaaradaynayn xadiiskiisi isbaraanbaray oo ardadiisi ay laba afleeyeen riwaayadiisi wuuuso dhanaya ardadiis waa isa tuurayna wadaadkii kaleo ismucaaradaynahayeena tabqaa riwaayatuhu weeye riwaayadiis muxkamay noqonaysa waa haraysaa halkaa wadaadaasaa wax u kala rajaxay oo wadaadka ay riwaayadiisu iskilaaftay labadiisi riwaayo laba dhowr riwaayood bay noqonaysaa markii tusaalaha adiga xarfadaadu iskhilaafaan oo ardayna dhinac kaaga wariy mid kale dhinac kaaga wariy mid kale dhinac kaaga wariy waxaad yeelanaysaa dhowr riwaayadood riwaayaadkaaga waa la isa tuuraya hadday maris hareer dileen ay waa laysa tuura agga dhig baa lagu leey ninkii xadiikan riwaayad ka mida ah ay istacaarudahayeen musallam buu noqonaya lann mar haddii kuwaagi la tuuray isagoo bananku fadhiya watabqa riwaayatu ma lam takhtalif riwaayatu canhu qola halka saas wax u rajixeen wa minhum culamadii waxaa ka mida ah shaaficida man qaala yire turajaxu waxaa la rajaxaya la xoojinhayaa ixda riwaayateyn turajaxu ixda riwaayateyn baa la xoojinhayaa wey labada riwaayadood mid ka mida wey turajaxu ixda riwaayateyn baa la xoojinhayaa caman ikhtalafat riwaayatu canhu ay iskhilaaftay waa laga xoojinhayaa calaa riwaayat اkhra riwayad kale lagu xoojinaya oo maxaa lagu xoojinayaa biriwaayati man qof riwaayadiisa lagu xoojinaya lam takhtalif aysan iskhilaafin oo ismaan dhaafin alriwaayatu canhu riwayad isaga laga warinayo waxay dhaheen annagu raawigan iyo imaamkan ay riwaayaddu iskhilaaftay ardadiisa riwaayadihiisaas mid ka mid ah yaan waxaan ku xoojinaynaa hee wadaadka kale riwaayadiisa oysan iskhilaafin ad garatan maylata sidaa daraaddeed wuxuu kugu yiri wuxuu ku yidhi biriwaayatin wey riwaayad baan ku xoojinaynaa turajux ixda riwaayatayn qofka labadiisa riwaayad baan xali kala xoojinaynaa mid ah oo maxay tahay oo caman ikhtalafat riwaayatu canhu qofka riwaayadu xaggiisa iska khilaaftay ah calaa riwaayati ukhraa riwaayadiisa kalean ka xoojinaynaa riwaayadiisa kale marka maxaan ku xoojinaynaa biriwaayati man qof riwaayadiisa lagu xoojinaya lam takhtalif aysan iskhilaafin alriwaayatu canhu riwaayadu aysan iskhilaafin bimacna ninkii laba riwaayadood lahaa laba riwaayadoodna iskhilaafsanaayeen e mid ka mida ayaan xoojinaynaa maxaad ku xoojinaysaa baa lagu waxaan ku xoojinayaa khabar kale oo xadiis kaleo madax banaan oo wadaad kale warinaayo ooysan iskhilaafin isaga riwaayadiisio hal dariiq lagu wariyey ayaan ku xoojinaya ah, marka riwaayadiisi mid ka mida ayaan tuuraya midna waan qaadanaya inoo xadiis kale ku xoojinayo sidaasaa laga wadaa sidaasaa laga wadaa marka taasaan ku xoojinaynaa marka mar hadday maxaa la yah labadaa iswaafaqeen oo riwaayada aan iskhilaafin oo wadaad madax banaan iyo wadaadka riwaayadku iskhilaafeen riwaayadiis mid kamid a ah, aan dhinac marinay hadda taasaa xoog badan tii kale waa la tuuraya bay noqonaysaa markaasu taasaa raaji marjuux bay noqonaysaa tan kalena raajix bay noqonaysaa miaalo iyo waxyaalay ka bixbixiyaan way ka bixbixiyaan ay marka eh, fiirfiiriya sharxa iyo fiiriya insha allahu tacaala eh, waxyaalahana wax inta badan musallam oo de boqolkiiba boqol maaha lakin waxyaala istanaasa wejiye fiican waa jiraan xoog badan wejiye maxay dood badan ka jirtaan waa jiraan intaa marka wuxuu kaga gudbay labiiyo toban weji oo isku kala rajaxay xagga sanadka ayaa la fiirinayo sanadka waa laga hadlay ruwaadda ahaayo rijaasha laga hadlayo hadda wuxuu rabaa inuu u tago xagga maxaa la yidhaha matniga iyo lafdiga xadiiska ayaa hadda rabaa in loo tago isagana ay tawajih u sheegi doonaa iyagana waan dul maraynaa insha allahu taala faslu wuxuu wa ama tarjiixu tarjiix kala rajaxid wa ama tarjiixu matni soo maaha matniga in la kala rajaxo matniguna dee waa lafdiga lafdiga meesha kugu qoran nabiga laga warinay alayh salaatu wasalaam famin wujuuh wajiyo weeye wujuuh iyo sifooyin qaab weeye axaduhaa waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado axad khabarayn labada khabar mid ka mida muwaafiqan mid waafaqsan lidaliilin aakhare daliilkii waafaqsan yahy oo min kitaabin aw sunatin aw qiyaas sharaxa wuxuu ku daraa aw ijmac buu ku daraaw marka labada daliiloo is haysa labada khabaroo is haysa mid ka mida ayaa macnahaan wuxuu waafaqsan yahay aayad qur'aana ama sunno kale aw qiyaas ama ijmaac buu waafaqsan yahay hadday saa tahay marka de daliilkii lagu xoog bay wey daliil marka maadaama laba daliiloo meel martay iyo hal daliiloo meel maray noqonaysa soo ma jeeda marka mar haddii labada kabar mid ka mida ah macnihiisa aayad quraan ay faa'idaysay ama xadiis kale faa'idayy ama ijmac ama qiyaas huna marka maxaad haysataa laba daliil oo mucaaradaynaayo hee hal daliil soo saas maa saasay noqonaysaa marka fa yuqadam waa la hormarin wey cala alaakhar baa laga hormarin maxay tahay sababtu limucaadadati daliili lahu limucaadadati xoojinta wey ee taqwiya almucaada maxaa almunaasara mudaahara w manaa xoojinta uu xoojinayo addaliilu lahu daliil kale oo kitaab ama sunno ama ijmac ama qiyaas uu xoojinayo ayaa loo hormarinaya lanno laba daliil iyo hal daliil bay isu noqonaya markaas kaa waa wejih wey waa wejih wax lagu kala rajaxo oo labadaa khabar iska kaa mucaaradaynaysa mid ka mida macnihiisa qiyaas iyo sunno kale iyo aayaad macaanidood howlaa inay xoojinayo alla meeshaanay shareecadu u badan tahay midkan maxaa la yihahda marjuux weeye xagga raajixun waa kana qaadanaysaa waani waxaa weeye an yakuuna waa inuu ahaado axad khabarayn labada khabar mid ka mida maxaa la yihahda camila miduu ku camal falay biha isagaba alaimatu aimada ku camal falay alaima aimada huna waxaa laga wadaa khulafaa raashidiin khulafaa raashidiin ba halkan laga wadaa wey la soc kutub usul fiq oo mustalax saasaa ku qoran huna waxaa laga wadaa camala bihi aima waxaa laga wadaa aimat khulafaa raashidiin baa laga wadaa iyo umradii muslimiinta ayaa ku dhaqmay xukun bay ku rideen fad way ku rideen waa ku dhaqmeen wey meele iyo majaamic ummaddu isugu timid bay kaga hadleen oo xujaysteen xilay waa madax oo khulafaa raashidiin cumar iyo abubakr iyo cali iyo cumaan iyo ninka la yiraahdo mxuu ahaa cumar bin cabdilcasiis aima ku camal falay aimo ayaa ku camal falay fa huwa midka aimadu ay ku camal faleen awlaa isaga awlaysan wey isaga awlaysan lagu dhaqmo xukun lagu kala baxay isaga awlaysan buu ku yiri maxaa dhacay lianna camalahum camalu khulafaa'i raashidiin weeye lianna camalahum camalkooda waxa wey khulafaa rashidiin bihi xadiiskii khabarka ay ku camal faleen yadullu wuxuu ku tusahayaa weeye calىa anahu aakhiru amrayn inuu yahay labada amar iyo labada xadiis kii dembeeyey inuu yahay in lagu dhaqmahayo aba kutusaya oo lagu dhegan yaha muxkam iyo usan mansuuq ahayn ousan muawalan bay kutusaysaa weeye wawlaahumaa isagaana awlaysan wey awlaahumaa isagaa awlaysan oo horeeyo wey fa huwa awlaa maxaa saasa riwaayaadka ah, maxaa lya nuska qaarkood sharx miya sharcina ku qoray baa malayna awlaahuma isaga awlaysan wey inuu muxkam yahay uusan mansuuq ahayn isagoo horeeyo yay kutusaysaa wey wahaakada saas kale waxaa kuula mida buu ku yidhi oo asagana maaa la hormarinaya idaa camila hadday ku camal falaan biaxad ilkhabarayn ba waxaa ku camal falay ahlulxaramayn labada xaram dadka joogo ah, ahluxaramayn maka iyo madiina dadka jooga ayaa ku dhaqmay waa meeshii culimmadu fadhiday waa meeshii waxay u ka degahay waa meeshii muslimiintu ay markay soo xajiyaan o soo xumraystaan laisugu imaanayo cilmiga laga nashinayo marka khabarka inay ayagu ku dhaqmaan oo nashiyaan oo had iyo jeer la kala qaato kii kalena laga aamusay ee waxay kutusaysaa wey inuu kan horeey ba kutusay hakada idaa camila day ku camal falaan biaxad ilkhabarayn ay ku camal falaan ahlulmadiina wey ahluxaramayn labada xaram iyo madiino fa awlaa isaga awlaa wey maxaa dhacay lianna camalahum ku camalfoodkooda bihi khabarka ku camalfaleen ku dhaqme yadullu wuxuu ku tusaya calaa annahu qad istaqara calaa annahu khabarku wey qad istaqara inuu sugnaaday calayh ama calaa annahu amar iyo shani qad istaqara labadaba dhihi kartaa calaa annahu horan usoo sheegshidaas inuu damaa'ir laga kaaftoomi karo ayuu aad u badiyaa aad buu u badiya yadullu wuxuu ku tusaya calaa annahu khabarku ama alanu amar iyo shani istaqara inuu sugnaaday oo xasilay calayhi dushiisa asharcu sharcigu inuu dhaqanka asagoo lagu dhaqmay uu ku xasilay wawariuuhu weliba ay dhaxleen wariuuhu la kala dhalo culummadu ay kala dhaxleen ayay ku tusaysaa weeye marka waa xoog badan yahay saasa wax lagu horumarinaya wthaaliu midka saddexaad waxa weye an yakuuna inuu ahaado axaduhumaa ee axad lkhabarayn yajmacu mid kulminahaya annudqa hadal lagu hadlay nas lagu hadlay wey xadiis nabi axmed alay sl qawliya iyo aayad qur'aanade waa nudqi wey haye iyo wadaliili iyo daliil wey iyo wadaliila an yakuuna axaduhumaa yajmacu nuqa wdaliil kordhig wdaliil daliilku hade waad garanaysaa he waa daliilu mafhuum le mukhaalafo waxa laga hadlaayo mafhum mukhaalaf waa laga hadlay daliilka caadiga u qaadan mafhum mukhaalaf waa meesha looga hadlay ayib fay marka daliilkan maxaa ku kulmay daliilka waxaa ahayd khabarkan maxaa ku kulmay khabarkan laba macnaa ku kulantay marka koowaad waa nudqi marka labaadna hee mafhuum mukhaalafa ayaa xoojinaysa wey marka laba daliil baa meesha kaaga soo baxday la socod fa yakuun markaasuu aanaya awlaa midka haboon horeeyuu noqonahaya oo ka horeeya miman khabar buu ka horeeya yajmacu ku kulmahayaan axaduhumaa midkood weeye ama waa nudqi basa ama he waa mafhuul mukhaalafo kana waa laba maaa l daliil wey marka lakala xoog badan yahay ayb miman fayakunu wuxuaanaya awlaa midka awlaysan laga hormarinaayo mima shayga yajmacu ku kulmahaya maa axaduhumaa midkood weeye oo ama nudqigii ama daliilkii waa mafhuul mukhaalafo liannahu asagu abyanu asagaa markaas cadaan badan isagaa aad u cado lannu abyan mar haddii nudqi iyo mafhuum mukhaalaf ay ku kulmeen waa laba deliil lannahu abyan markaa asagaa aad u cad oo waadixa macnihiis waa cad yahay wey waraabicu midka afraad waxa weeye an yakuuna inuu ahaado axaduhumaa midkood waa inuu ahaado nuطqan hadal waa inuu ahaado wاlaakharu midka kalena daliilan waa inuu ahaado wey daliilku hadu mafhuum mukhaalafaday la soco daliilan waa inuu ahaado wey marka midna adiladii waa nuطqi oo waa lagu hadlay midnaba mafhuum mukhaalafo weey kale xoog badan yahay marka ma nuqi waa xoog badnaanayo fanuطqu awlaa weeye min adaliil nudqiga ka awlaysan oo laga horumarinaya waxaa la yidhahdaa min adaliil wey mafhum mukhaalif mafaahimta ayaa laga horumarinaya hadday mafaahimta iska kaa qabtaan iyo nudqigu nudqigaa la horumarinaya wey maxaa dhacay lianna nudqa nudqiga iyo hadalku hadalka kelimada lagu hadlay mujmacun caleyh in la xujayso waa lagu ijmaacayo aayaadka qur-aanka maxaa leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacala kalaam llahi caza wajal wa kalaamu lmustafa calayhi salaatu wasalaam waa lagu ijmaacay in la xujaysanayo ama mafhuum mukhaalaa khilaaf baa ku jira w maujasa mise loo ujaya soomaanan soo marin dood baa ka taagan wey marka wdaliilu daliilkuna daliil mafhum mukhaalaa laga wado mukhtalafun fiihi waa laysku khilaafay ma xuja mise xujo maaha khilaaf bayna ahlicilmi wey marka nudqigo muttafaq caleyhi in la xujaysanayo ayaa la hormarinaya kan mukhtalafkana dib baa loo dhighaya wاlkhaamisu midka shanaad waxa weeye an yakuuna waa inuu ahaado axaduhumaa axad khabarayn qowla wa ficla labada khabar baa waxa isugu tegey nebigu alayh salatu slam qawlan wuu ku hadlay wa ficlina waa u sameeyey hawl culus wey marka dax laguu sheeg waa layidhi saa iyo saas wey laguu sheegay iyo haddana camalia loo fuliyey hadal xoog badan marka laba daliil baa isugu tagtay maxaa la daliil ficli wa daliil qowli baa isugu tagtay haye walaakharu walaakharu midka kalena ee maxaa la yidhahda cafwan an yakuuna axaduhumaa qowlan wa ficlan walaaakhara walaakharu mid kalena axaduhumaa midkoodu yahay walaakharu oo maxaa la yidhaahdaa kan soo harayn oo khabarka kalaana axaduhumaa midkood weeye oo maxaa weye ama waa qowl basa ama waa ficil basa labadii isuguma ay tegin meesha midka koobaad uu kulansaday qowlan wa ficlan walaakharu waxaa weeye axaduhumaa midkood weeye ama waa qowl basa ama waa ficil basa faqad in ku daraa ficlay faladii midkii marka yajmacu maxaa le kulminaya alqowla walficla awla isagaa ulaysan wey daliilka khabarka ay isugu tageen iyo macnaha ay isugu tageen qowl iyo ficil isugu tageen huwa alwlaa liannahu aqwa isagaa xoog badan wey isagaa xoog badan wey lann laba daliil buu noqonaya lannahu aqwaa isagaa xoog badan maxaa dhacay litadaahuri daliileyn laba daliil inay maxaa leeyahay isku xoojin wey tadaahurka macnaha maxaa leeyahay mudaahara almunaasara walmucaadada wey waa xoojin wey laba daliil maadaama isugu tageen asagaa xoog badan wey labada daliil midna qawliga midna ficliga ayaa isugu tegey midka amka qowlka basa ah ama ficilka basa ah, waa laga xoog badanhayaa taana iyana waa weji waxa lagu kala rajaxo oo lagu kala hormariyo weeye miaalada hadda ka bixinaya de maa la hadi miaalada aan aad u dul istaago waktigu waaa la yihahda ma socon hayo lakin mialada hadda meeshan uu ka bixinaya waxaa ka mid a nebigu calayh salaatu wasalaam inuu yiri qawli u yiri iscaw fa in allaha kataba calaykumu asacya inuu yiri wey ah, marka waa qawl wey kabacdina nebigu alay sala slam muxuu sameeyey xajkiibu intuu tegeybu camaliyan u fuliyey intuu istaago soo xajiyey oo xajka xirtay oo xaramka yimid oo tawaafay oo sacid bin safa walmarwa sameeyey oo haddana ka baxay oo mina tegey oo ku beriyey oo musdelifo sii maray oo carafo tegey oo wuquufa carafa sameeyey oo soo noqday camali weeye marka aad buu xoog badanya marka mar labadii waa isugu tageen wuxuu ku yiri wain kaana hadduu yahay axaduhumaa qowlan hadduu yahay walaakharu midka kalena ficlan uu yahay hadda laba xadiis waa iska kaa tacaarudaysa mid waa qowl midna waa ficil laba meesha kuma wada jirto xadiis oo qawliya iyo xadis ficla iska kaa tacaarudo in kaana axaduhumaa qawlan midkood baa qawla walaakharu midka kalena ficlan waa ficil weeye fa fiihi awjuh baa kujira wajiha ku jira oo saddexa waan soo marna wey fa fiihi awjuhun baa kusugan oo saddexa weeye qad madad socotay weeye fii baabi afcaal bay ku socotay wey fii baabi afcaal ayaa looga hadlay wey safxada laba boqol soddon iyo maa toban iyo saddex halkaasaan kusoo marnay wey marka taas awjuudaasa ku jirta kee la hormarin ficilkaa la hormarin ma qowlkaa la hormarin waa sawaa waa taan soo maray halkaasaa looga soo hadlay halkaa dib ugu noqo wsaadisu midka lixaad waxa wey an yakuuna inuu ahaado axaduhuma axad khabarayn inuu noqdo qusida mid loola qasday oo lala doonay bihi asagaba alxukm xukmka waa lala doonay xukunka asaga waxaaba loo soo kaxiyo loo hadlayba xukunka waaba lala doonayayba qusida bihi xukm xadiiskan iyo aayaddan xukunkan iyo masaladaanaaba looga hadlay haye walaakharu midka kalena lam yuqsad loolama qastin bihi asaga alxukm xukunka loolama qastin wey oo muxuu yahay si tabacuu ku yimid wey il hawl laga hadlahayo oo xaaji socoto ayuunbuu si tabaca iyo si cumuuma iyo si faham ah ayuu ku soo galay hadal socda oo guda ballaaran ayuu isku soo dhex tuura midna muxuu ahaa asaga laftiisa baa loo jeeday marka hadal asaga laftiisa loo jeeday iyo hee hadal un hadalka si caamnimo iyo ku soo galay iyo mafhuuma ku soo galay waa kale xoog badan yihi sas waa inu ku yidhaha sheekhu والآخر لم يقصد به الحكم حكم لو لma قastin مaxaa la samayn marka فالdي midkii qusida loola qastay biha asagaba alxuk xukga loola qastay oo lala doonaya awla asagaa haboon weeye asagaa haboon maxaa dhacay liannahu asagu ablaqu asagaa xeel dheer weeye fii bayaani qardi fii bayaani cadaynta alqardi ujeeddada in la caddeeyo bayaan qardi ujeeddada in la caddeeyo asagaa ku xeel dheer wey wa ifaadati faa'iideynta almaqsuuda iyo danta in la faa'iideeyo wey ayb masaladan xoogaa waa cawiysa xoogaa fahankeedu in adkaada laga yaaba waxayna ku dulsaago waxay cawiysa u tahayna waxaa weeye mithaalka oo kale bay ku caddaanaysaa laakiin sida guud haddaan suurayno waa sidaan suuraynay oo ah mas'alo ayaa ilaahay iyo rasuulkiisu ay ka hadleen xukunkana iyadaa loola qasay waxa masaladan xukunkeedu waa sidaas iyo sidaas nas baa ku yimid naski annagoo saa u haysanaa ayaa naski waxaa mucaaradeeyey nas kale cumuumkiis nas kale cumuumkiis ayaa mucaaradeeyey marka hadday meesha mucaarada ka dhacday waxaa lagu leeyahay naskan xukunka waa loola qasay waana la bardhabay waana la magacaabay zayd baa layidhi tusaale ahaan kana si mafhuumuu ku yimid wey marka waxaa weyaan midkan mafhuumka ah oo ama cumuumka ku yimid waxaa ka awlaysan midkan xukunka loola qastay marka kanaan hormarayno u raajaxayn walmulahay tusaaleyaalka meshan la bixina waxaa ka mid a ah, qowluhu tacaala wa an tajmacuu bayna alkhtayn laba golaalaa inaad kulmisaan aayadda waxay ka hadlaysay dumarka ragga u bannaan oy guursan karaan baa laga hadlahayo marka wixii mamnuuc ahaa iyo wixii la guursan karay halkaa dumarka baa looga hadlay ayadda marka maxay ahayd waa maqsuuda xukunka dumarka in la caddeeyo waa maqsuuda ayadda iyada xukm ayaa loola qasay waa lagu cadeeyey wa an tajmacu bayna اkhtayn laba gabdhood inaad kulmisaan baa li oo nikaax aad ku kulmisaan haye waa nas taasu ayib mafhuuma ah, waxaa meesha ka soo boodahaya ka waran laba gabdhood oo maaa wada dhalatay milklyamiin ma lagu jamcin karaa ma lagu jamcin karaa bay dhn wadaad oo maxaa dhacay waaa la yii eh, eh, suurat maxaa la yidhaahdaa muminuun maxaa lagu sheegay eh, in kuwa furuujooda xifdinahaya he ilaa maa malakat aymaanhum ilaa maa malakat aymaanhum baa la yidhi marka ilaa maa malakat maadii oo ism mawsuul waa maa malakat aymaanhum waxaan ka fahmaynaa isinkaa mawsuul caan baa ku jiro waxaa wey mulki waxay gacantooda mulkiday hadda laba walaalaha ka midow halkaasaa laga dhiraaniyey marka waad garateen baylata marka halkaa markay maraysa waxaa la yihi labadan aayadood middan xukunka waa loola qastay in lagu caddeeyo lannu waxaa la yidhi bayna akhtayn baa waa la magacaaba ukhtaynka guur baa loola jeeda laakiin gabdho walaalaabaa laga hadlay wey guurka wixii ku jiray baana milku yemiinka ku jiro oo ah ugalmood baa ku jira tan haddii la diiday in ay meher lagu jamciyo ila meherkii lagu jamciyo waa ka dhalanaysa in loo galmoodo loola mucaamaloodo milka yemiinkina waxaa ka dhalanaysa in lala mucaamaloodo baa ka dhalanaysa baa tiri marka tiyaan wixii ku jira baa tanna ku jira marka guurka wixii looga hadlay waxay ahayd maqsuuda oo ah laba gabdhood walaalaa inaan lagu jamcin karin nikaax bay ahayd iyo galmo aysan macquul ahayn oy xaaraam tahay tan marka waa maqsuud bilxukmi xukunkaa loola qasay waa lala doonay waa la shaxay waa la cadeeyo meel bu yaalaaw taasna maxay tahay taa waxay aayaddaa ku timid weeye dumar in xukunkooda la cadeeyo iyo waxa kuu banaan iyo waxaan kuu banaan aada looma soo kaxayn maxaa loo soo kaxeeyo oo ujeedadoo ahay waxaa laga hadlayay sifaatulmuminiin muminiintu waxaa weeye hee kuwa zinada iska ilaaliya oo furuja iska ilaaliya allaahumma hee islaan ay meher ku xireen ama maxaa la yihahda gacantooda soo gashay hunaa madxi iyo amaan baa laga hadlaya laakiin dumar maxaa xalaala maxaa xaraana maxaa guur lagu xiri karaa maxaa milkiimin loogu galmoon kara loogama hadlay meeshaan meeshaan waxaa laga hadlaya gabdho maxaa le dad mu'miniina iyo sifaadkooda ah inay furuujtooda ay xifdiyaan ayna ka ilaaliyaan waxaan ka ahayn hee haweeney ay meher ku xireen ama milki yemiinow laakiin looma baxaayo milki yemiinku ma walaala miday guursanayeen ma walaala midna loogama hadlay meeshaan war suradu cadaanin saasay marka cawaysada sidaa u tahay marka saasuu sheekh wuxuu kuu yiri an yakuuna axaduhumaa qusida bihi lxukm xukmigu waa lala qasay waa loo doono ibn daqiiq alciid raxmatullahi caleyh aad buu u dhiraanaya ragga masaa-isha u fara dhulwan buu ka mid yahay waxayna mararka qaarkood u dhigaan hal yajuusu lxukmu eh, hal yajuusu istidlaalu daliili bima lam yuqsad bihi saasuu ibn daqiiq aad u soo celceliya daliilka ma loo xujaysan karaa wax aan loo soo kaxayninba shay aan loo soo kaxaynin meesha loo keenin laakiin laga fahmay eh, hawshaa lagama hadlayn laakiin nin maxaa la yidhaha mujtahid oo caalima oo diinta yaqaano luuqadda yaqaano wasaaisha qawaacidda fahmaya yaa wax ka fahmay ma banaanta in u deliisado adigu saadha u ku mucaaradayn kartaa ma ohan kartaa war meeshan waxaad ka fahamtay xukun loomaba soo kaxayn ba hulkaa laga hadlaya taas wax la isku haya wey marka wuxuu ku yidhi an yakuuna axaduhumaa qusida bihi lxukm xukm waa loola qasay waa lala doona asigana laga hadlayo wey sida maxaa la yidhaha wanta jmuc bayn ukhtayn oo kale wey walaakharu maxaa la yidhaahda xukunka kalena lam yuqsad bihi lxukmu waxaa la yirahda xukunka loolama qastin wey ama khabar walaakhiru ee khabarka kale lam yuqsad bihi lxukm xukunka loolama qastin wey faladii midkii qusida bihi lxukm xukunka loola qastay oo lala doonay awlaa isagaa awlaysan liannahu asagoo ablaqu asaga xeel dheer wey liannahu ablaqu asaga xeel dheer wey fi bayaani qardi ujeedada inuu caddeeyo iyo wa ifaadati lmaqsuud dantii inuu faa'iideeyo weeye kan kale laakiin qaab kaleo cumuum ah iyo faydinaya wasaabic midka toddobaad waxa weeye an yakuuna axaduhuma axad lkhabarayn waa inuu ahaado warada mid ku soo arooray calaa sababin sabab buu ku yimid sabab buu ku yahay xaalad dhacday iyo sabab wuruud baa jira arrin dhacdayba ku soo arooray walaakharu midka kalena warada calaa hayri sabab sabab la'aan bu soo arooray sabab axaadiis iska mudlaqa oo yimid oo nabiga alay slam ka hadlay maxaa muxaadara u jeeday darsi u jeeday unbay ahaydoo ku timid midna maxay ahayd qadiya dhacday xaalad dhacday yaale xaalada saas iyo saas wey marka waa kala duwan yihiin wey faladii midkiibuu ku yidhi warada ku soo arooray calaa hayri sababi sabab la'aan ku soo arooray awlaa isaga awlaysan oo habboon isagaa la hormarinayo isagaa la hormarin hayaaw saas <laughs> buu ku leeyahy lannahu maxaa dhacay muttafaqun waa laisku waafaqsan yahay weeye calaa cumuumihi caamadiis waa laisku waafaqsan yahy cumuumnimadiisa waa soo marnay weeye alcibratu he bicumuumi maxaa lay lafdi laa bikhusuusi sabab soo maanaan soo maray qaacidadaa waxaa keenay oo laisku hayay lafdiga caamka oo sabab ku soo arooray caamkiisu ma maxfuud baa oo ma lagu dhaqmay sama miyaa lagu wadayaa mise maya soo ismaanaan soo marin maxaa la rajaxay in cumuumka la qabsanahayo oon sababka he aan u gaabsanayn soo khilaaf kuma jirin markay marka isqabteen caam ku soo arooray sabab iyo caam aan sabab ku soo aroorin kee la tarjiixin baa marka timidu waxaa lagu yidhi caamka aan ku soo aroorin sabab la'aanta ku soo arooray ayaa la hormarinayaa limaada liannu dalaalatuhu in lagu dhaqmayo la qabsanayo waa muttafaq caley doodna kama taagnow laakiin caamka ku soo arooray sabab waan isku haynay oo wadaadana waxay dhahay sababka ku soo arooray ma dhaafo daruurtu meesha ku da-day ma dhaafto nimanna waxay lahayn maya waan jiidaynaa waan ballaarinaynaa kanaalka waan jiidaynaa marka midka laysla ogol yahay cumuumkiisa oo in lagu dhigo oo lagu dhaqmo laysla ogol yahay yaan maanta hormarinaynaa marka waad garatee maylada marka waad garatee ayb sidaasa laga wada an yakuuna axaduhumaa warada calaa sababin laakiin la soco sababta laakiin waxaa laga saara oo ka saara ninka la yihaahdo muxuu ahaa hazali mustasfah iyo kayrkiis waagasa ibnu xaajib waxay ka saareen waxay leeyihiin sababta uu ku soo arooray oo ku yimid caamku ayadu waa lama taabtaan waana saxda midda ah ayada taa waa in la baraarujiyo waa laga maarma sababta caamku ku soo arooray ayada lama taaban karo sababtaa waxaa lagu taaban karaa oo keliya inaad ama awisho oo macnaheeda ta'wiiliso ama takhsiis aad marto lanno caam iyo khaas hadday iska kaa qabtaan maxaan samayn jirnay dee maxaa la yirahda waxaan dhihi jirnay caamku hee khaasku yaqdi cala alcaam soo maana oran jirin waxaa kaloo banaan wejaahe inaad caamka khaaska inaad awisho oo macno kale aad ku awisho usan caamka ugu dhacaynin inaad ku awishona waa banaan tahay marka an yakuuna axaduhumaa warada calaa sababin walaakharu warada calaa gayri sabab weeye sabab la-aan bu soo arooray faladib laanna waxay ku leeyihin midkaan sabab ku so aror waxba laga yaabaa caaman uriida bihi lkhaas inuu yahay caamku laftu caam ahaana ku yimaadee laakiin shaygan khaaska in lala jeeday baaba dhici karta marka waa mukhtalaf saas mukhtalaf ku noqday faladib midkii warada ku soo arooray weeye calىa غayri sababin awlaa isagaa awlaysanoo lahormarinhayaa weeye isagaa lahormarin lagu dhaqmaa la qabsanhayaa wey allahuma suura maxaa la yihahda suuradda sababka maya suuradda sababka ayaa looma dhowaan karo لأنه متفق لأنه cاaمka oo ma غayr sabبka ku soo arooray متفق waa laisku waafaqsan calى cumuم cumumkiisa in lagu dhegaayo waa iyadoo متفق doodna kama jirto wاlwaarid mid ku soo arooray calىa sabin sabب midku caamka ku aroorayna mukhtalafun waa mid laisku khilaafay fii cumuumi caamiladiisa waa laisku khilaafsanyo dood baa ka taaganoo wadaadda waxay leeyihiin suuraddaa uu ku soo arooray ma ahane waxa kale ma ogolin suuradaasaa lagu gaabinhaya suuraddaasa lagu gaabinhaya wadaadda waatay dheen waan soo marnay wathaaminu midka sideedaad waxa wey wejiga sideedaad an yakuuna axad lkhabarayn inuu ahaado udya mid la xukumay bihi asagaba cala aakhir midka laga xukumay hadda waa khaas waa caam iyo khaas wey hadda mid waa iska dhib yartahay labada daliil midna maxaa labada khabar midna waa caam waa midna khaas wey mar haday caam iyo khaas yihiin alkhaasu yaqdihe cala alcaam ka takhalusayo waa lagu xukumhaya an yakuuna axad khabarayn qudiya mid laga xukumay wey bihi asagaba cala alaakhari mid kale maxaa la looga xukumay wey laga hormariyey wey faladii midkii qudiya maxaa leeyaha la xukumay bihi asagaba oo minhumaa labadooda ka mida awlaa asagaa awlaysan wey midkaa wax lagu xukumay oo xukunka wataa awlaa asagaa awlaa wey liannahu habata lahu waxaa u xaqu taqdiim ama xaqu taqadum xaqutaqadum ayaa iska kaa tacaaruday mid xukunka waa sugaya midnahe waa diidaya midn u le saas weeye waa sugaya midn le ma jirto an yakuuna axadumaa ibaata walaakharu nafyan wey fayuqadamu marka waxaa la hormarin wey albaatu sugitaankaa loo hormarin midka wax sugahayo maxaa dhacay ana sugitaanku waa ziyaada cilmi wey nin baa wuxuu ku leeyahay maanta waxaasaa dhacay nina wuxuu ku leeya waa dhaceen asalku waxay ahayd inaysan waxba dhicin cadam ahayd asal halka waa lagu fadhiyay hadda la soco laakiin asalku waa laga soo raray waxaa ku leeyahay adigu waxaad oga waxba dhicin magaalada in roobka diin baad ogeyd laakiin annaga og roob baa ka da-yo asalkii cadamkaa laga soo guur la soo saasaa lagu leeyaha fayuqadamu isbaatu isbaatka la hormarinaya liannahu maca almuhbiti midka wax sugahaya ziyaadata cilmin cilmi dheeraad watao qofka wax sugahaya xog dheeraada iyo xaalad dheeraada iyo hawl uusan ogeynkan wax diidahaya ayuu wataa wey hawshaasu wataaw iyada ayuu wataaw marka de suurada waa iska cad hadda xadiis ma ujeeda meesha u qabtay ka tarjiix eh, xadiis bilaal ana nabiy sal la sl dakhala beyta wasalla fiihi cala xadiis usaamata eh, ibnu zayd weeye anahu sal la sl dakhala beyta walam yusali fiihi labada xadiis hadda waa saxiix la socdo labadaa saxaabi mid wuxuu ku leeyahay nebigu alay slat slam wuu galay kacbada kacbada dee waa guriga kacbada oo dhisan si masaajidka hadan ku jirno oo kale oo dhisan oo albaabka laga galale la soco oo albaabka xagga ujeeda maxaa la yihahdaa eh, maqaam ibraahimka albaabu le waa la fura waata loo fura madaxda iyo marka ayadoo laska dawaafayo madax baa imaanaysa wasiir ama boqor baa imaanaya acba dadka laga siinay kumandoos baa lagu daadinaya waa la celinaya ninkaasaa loo furay markaasuu gelaya kabacdina iska soo baxaya maalin baa anoo fadhiya xaramka anoo fadhiya weliba xijir ismaaciilka laynka xagana ka soo jeedo meesha eh, dawaafka ku dhamaana anoo fadhiya yaa waxaa yimid ninkii la oran jiray ninkii qaadiyaaniga kaafirka ahaa eh, berbeys musharaf oo xukumay meesha la yiraahdo muxuu ahaa bakistan berbeys musharaf soo lama garanay generaalkii gaalka ahaa gaal ba inu gaal yahana de maaha in aan iska gaalaysiinaayo inuu gaal yahay waxay ku qoran tahay xataa dastuur waxay ku qoran tahay bakistan eh, sidaa daraaddeed asagu markuu joogay ayuu baarlamaanka la keenay in laga saaro qodobka dhahaya qaadiyaaniyiintu waa gaalo oo muslimiin maha baarlamaanka la keena markii la keenay oo mooshinkii la dabcayn la qabtay nimankii qabtay iyo afhayeenkii baarlamaanka yaa waxa farcidii lagu fukaday mar damba haddii lagaa maqanaya belenkii nolosha lagu guuhayaa ninkan waana haystaa milatariga wax dhan bu haystaa laakiin dastuurka in laga saaro qaadiyaniintu waa gaala haddii lagaa maqlaa layihi adaa noo sheega guba gurigaana kuu gubayna dam horsiis ku joogsato markaas mushara marka qaadiyaniintu dee waa nimanka aaminsan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gadaashi nebi baa soo baxay mirza qulaan baa nebi ahaa shareecadii nebi maxamed wuu bedelay hawshaas lama socotaa qaadiyaniintu lama garanayo mirza qulaan so lama garanayo marka ayagaa wey ninkaas ka tirsanaa marka ninkii noocaasa gaalka ahaa iyadoo muslimiinta meesha ka dawaafaya wuu yimid caawad maxa markaas la kala waxeeyey dawaafka dhan baa la joojiyey meeshaa loo furay markaasu maxaa la yidhaahdaa inta ayr markiiba kursi maxa laysar oo kala baxaya loo dhigay oo jaranjaraaba ku fuulay musaacbu haysa meesha ku jira maxaa manaxim wama ducaa lkaafiriina ilaa fi dalaal washa ay anfacaysaa ay ka anfaysa ma jirto ayib kuwaas gaaladaaba marka saas waxaa weeye meeshaas marka nebigu galay w nebigu inta loo furay oo u galay buu ku tukaday gudaheedu ayib marka waana waana waa masale fiqiya ah. macnaha ma lagu tukan karaa kacbada dhexdeeda waa masale fiqiga laisku dood banay ka taagan tahay wey waxaa masale fiqi kaloo laisku hayaa haddaad kacbada korkeeda fuusho jaran jaran inta lagu saaro aad fuusho oo korka aad fuusho ma ku tukan kartaa waxaa lagu leeyahy haddaad tukato waa tukan karaa hadda kacbadii uma jeedin kacbada lugahaaga ka hoosaysaa wey hagee qaabilaysaa waxay leeyihiin waa in laguu qabto kacbada laguu saaro tiir kacbada haysta oo kacbadii ka mid noqo tusaale ahaan sallaan ka la saaro wejigaa uu ku aada markaas waa ilaa haddaad hawo bannaan ku jeensato e kacbadii sheekhow waad ku haysa waad ku fadhidaaye xaggeed qaabilaysaa kacba uma jeedidu laakiin kacbada haddii inta shay lagugu taago halkaa lagaga taago adigiina ad halkan ku tukatoo qaabisa asaga asaga waxaan qaabilay weeye he shay kacbada ku dhegan baan qaabilay marka salaadii waa saxaysaa dooda ka tag almuhim labada xadiis marka waa saxiix wey lakin maxaa lagu kala rajaxay usaama wuxuu yidhi nebigu kuma tukan ibnu cumarna muxuu yidhi waa ku tukada nebiga alayh salatu salam u xalay bilaal bilaalna wuxuu yidhi waa galay nebigu waa ku tukaday ibn cumar wixii markuu nebiga ka soo baxay ayaan weydiiyey kacbada ka soo baxay ayaan waxaan weydiiyey bilaal markaasaan yidhi nebigu muxuu sameeyey yidhi wuu tukanay nebigu alay slam kacbada ku tukaday guduhu ku tukaday guriga dhexdiisa ku tukaday alle ku alle ku beriyey weliba koonaheedoo dhan ku dhaqdhaqay alle ku beriyey waana ku tukaday ibn cumar rasulku ulinhayaa laakiin usaama ninka la yidhaha usaama waa diiday usaama marka warkiisa waxaa leeyay xogaadan ahayn baa la hayaaye isaga iska daabale walaal taas wa laga fa yuqadamu اlihbaat weeye lanna maca almuhbit midka sugaayo waxa ziyadat acilmi baa la socoto weeye ziyaadat acilmi ayaa la socotaa faalakdu qaadasho biriwaayatihi la qaato midka wax sugaaya awlaa iyada awlaysan oo habboon weeye saasaa lagu tegahayaw waalcaashiru midka tobnaad waxa weeye an yakuuna axaduhumaa midkood inu ahda naaqilan mid maxaa ka soo rarahayo weeye baraa asliya iyo asal ka soo baraa asliya an yakuuna axaduhumaa naaqilan ee cambaraha alasliya sida asalkahayd wax ka soo raraya miaalkiisa waa iska dhigani waa xadiiskii busra oo kale weeye farjigaagu maaa ninki dakarkiisa taaba waysada majabinaya markaasaa la yiri hal huwa ilaa badcatun minka muxuu yahay maxaa la yirahda waa cad adiga kaa mid hilib kaa mide marka majabinaayo bara isle markaa majabinaayo kii kale muxuu ahaa man mase dakarowe falyatawada kaasna waa naaqil wey marka waxa weye an yakuuna axadumaa naaqilan inuu yahay uu kasoo naaqilkan hadda waxaa weeye man mase dakaro falyatawada wey dakarku xubin adiga kaa miduu ahaa waxaa yimid xukunkii asalkaa baraa asli ahaa daliil ka soo raraya oo dhahaya ha laga weysaysto marka waa naaqil walaakharu midka kalena mubqiyan calaa asli w asalkiu baaqi uga yeelahaya mubqiyan alaa asalku baaqi uga yeelahaya wuxuu leeyahay xataa dakarkaaga taabato wayse kaa jabi maysaa isku leeyahay ila waa cad adiga waa gacantaadi waa lugtaadi waa madaxa waa timaagu leeyahay fanaaqilu midka soo raraya oo dhahaya man mase dakaru falyatawadaa awlaa isagaa awlaysan isagaa la hormarinhayaa weye liannahu asagu yufiidu wuxuu faa'iideynaya xukman sharciya buu faa'ideynaya xukun sharciga oo cusub oo ah qofkii dakarkiisa taabtay xubinkiisa taranka inuu weysa ayuu faa'iideynaya wey kii kalena wax uu faa'iideynaya ma jirin liannahu muxuu ahaa wahalwa ilaa badcatu minka xubin adiga cad kaa mida unbuu ahaa xukun ma faa'iideyna baraa'as lay ahayd markaasaa la hormaraya hadaba saxiix walxaadi cashar waxa midka kooyo tobnaad an yakuuna waa inuu ahaado liaxadihima ila axad alkhabarayn inuu ahaado ixtiyaatun maxaa layaa fiidhoonaan iyo digtoonaan waa inuu ahaato wey fayuqadam waa la hormarinayaa weeye alladii midkii weeye laxtiyaaa digtooni iyo fiidhoonaan aysan ku jirin baa maxaa la yidhaahdaa laga hormarinaya labada khabar mid baa waxaa ku jirta hawl taxadad iyo fiidsasho iyo maa isdhowrid baa ku jirta midna waxba kuma jiraan khabarkan midka digtoonida iyo fiidhoonada ay ku jirta dadaal ku jiro ayaan hormarinayna maxaa dhacay liannahu axwadu liana axwada midka dhiifoonidafiirada gaarka ay ku digtoonida ku jirto ayaa lidiini diintii aslamu diinta maxaa la yidhaha u nabadgelyo badan diinta isaga u nabadgelyo badan kan macnaheed waxaa weeye labada khabar hadday maxaa la midna tusaale ahaan ibaaxa u yahay midna u taxriim yahay dee waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihin hawsha way kala duwan tahay an yakuuna liaxadihima ixtiyaad dadaal baa ku sugnaaday falyuqadama marka waa la hormarin calaligi kii baan laga hormarin o laga rajaxe la xtiyaada fiihi wax dadaalo aysan ku jirin weeye ka tacaarud اamri wاibaaxa amr iyo ibaaxa wey midna waa amr waxbaa lagu amrahaya midna waa ibaax waa iska banaanay fa yuqadamu اamr wey amarkaa marka la hormary ixtiyaaan lialab ila ixtiyaad bo alab wato waxbaa lagaa reda xilliga hawshaas samee labada amar midna labada khabar midna ibaaxu keenaya midna amar buu keenaya kee ku jirtaa maxaa leeya ixtiyaadku inaad amarka fartoonto limaada lanna waxaa weeye khayr wax kuma dhigay shartoga weeyo war intii hadhow laydhihi laha maxaad amarka uga tagtay hee amarkaan ku dhaqmahayaa w amarkaan qabsana saas ku jiraa w amarku ixtiyaad ku jiraa marka waxaa weeye lianna alaxwada sida eh, digtoonidu ku jirto waxa weye lidiini diintaada ugu jirto lianna alaxwada ee oo maxaa la yihahda digtoonida lidiini diintaada aslamu saasa maxaa la yihahda nabadgelye badan wey saasa nabadgelye badan eh, sharxiisa waxaa ku qoran lianna alaxwada aslamu lidiin saasaa ku qoran saasaana fiican w lianna alaxwada midka digtoonidu ku jirto ayaa aslam u badan lidiini diinta u fiiyo saasaa ku qoran sharaxa marka wabilmunaasaba sharaxa hadda maxaa la yihahda kitabka sharaxa dhan lagu sheego wujuudan haddaan akrinayna markuu marahayo hal sharaxa ma saaro sideedaa iyada oo xoogaa alfaad wax yar u dhexeeyo ayuu keena hal sharaxa iyo kelimad uu ku faa'iideynaya ma jiro hadde waa kelimada la soco wa ku faa'ideynaya malow waana waa abwaabta ugu muhiimsanay inuu sharxo wixii marka walcilmu cind allah waxay u badan tahay inuu uga tegey maadaama tahay masalo masalo musalax ay tahay musalax ay tahay oo kutuba musalax lagu sharxay xadiis halkan inuu uga tegay saas u badan tahay macnaha eh, fanni ay tahay weeye fan fanni inay tahay wadaada waxaa la yidhaahdaa eh, waxaan maqlahaya arday magaalada joogto fanni dhahaya fan fan ma ahana waa fanni wey maxaa ka moogta erayaad erey cilmiyeedka waa in la socdo arday maxaa la yidhahdaa magaalada joogta oo itixaamaya hataa diyaarinaysa fan ma ahane waa fani weye fani fani weye fan ma aha hadaad fan tiraahdo e muxuu noqonaya si wax kaloo noqonaya sheekh erey cilmiyeedka marka waa inaan dhowrno erey cilmiyeedka waa in la dhowro weligaa iska erey cilmiyeedku waa muhiim kitaab muwaطa haddaad tira muua haddaad tirahda ka war kitaab muwaطa imaamu malik haddaad muwaطa wey haddaad muuطa tirahda ka war muuطa haddaad tirahda ma kitabka magaciisa maaha magaciisma marka weligeen aan ku dadaalna ayuha alkhwa erey cilmiyeedka aanu siday tahay inaan u sugno aan isku dayno wuxuu ku yidhi maxaa leeya wahaani cashar midka labiy tobnaad ugu dambey waxa wey an yakuuna axaduhumaa inuu yahay yakhtadi mid keensanaya alxad ee almanc wataxriim buu keensanaya in wax la diido la taxriimuu keensanaya ayaga waan soo marna walaakharu midka kalena yakhtadi wuxuu keensanaya alibaaxata ibaaxu keensanaya banaan buu keensanaya labada khabar midna waxbuu maxaa la yihahda taxriiminaya midna waxaa la yidhaahdaa waxbuu banaynahayaa fafiihi waxaa ku sugan wajhaani laba weji baa asxaabta shaaficida ay ka leeyihiin laba weji ay shaaficidu ka leeyihin axaduhumaa midkood waxa weeye anahumaa labada khabar sawaan waa siman yihiin bu labada khabar waa kale waa siman yihiin midka ibaaxada keenaaya iyo midka taxriimka keenaaya wax kaloo lagu kala rajaxay aan fiirinaynaa ma ogiye laakiin dhihi mayno midka taxriimkaan hormarinaynaa iyo midka ibaaxada hormar isaga soo bood maya ma jirtay laakiin waxaan fiirinaynaa adilo kale iyo qawaacid kale howlo kale ayaa loola noqonayaa bay marka anahumaa sawa wadaadaasaa yiri wey wathani midka labaad waxa weye xooga badan an aladii midkii yktadii keensana alxadra taxriimka awlaa isaga awlaysan wey xadriga midka keensana taxriimka isaga awlaa weeye limaada lannahu maxaa leeya khayr wax kuma dhime sharu tooghay wey iska ilaali weeye iska ilaali taxriimka ka fogo wey wahuwa صaxiix buu kuya isagaana fayow sidaan loo badan yahay huwa صaxiix sidaana maxaa la yihahda loo badan yahay wey liannahu axwatu asaga fiidhoonida dadaalka iyo fiirsagu asagu ku jiraa wey dadaalku asagu ku jiraa wey dadaalku asagu ku jiraa intaad ku dhici lahayd xaaraam e maxaa la yihahda iskaga fogow faraha ka qaado mubaaxii ood ka tagteen waxa wey wax dhiba kugu soo gaari maayaan wax dhiba kugu soo gaari marka wathani an aladi yaktadii axadra awlaa weye wahuwa saxiix lannahu axwad asagaa digtoonida iyo fidhoonida ay ku jirtaa weye iyo asagu ku jiraa weeye marka wujuudan tana labiy toban buu sheegay tiora labiy toban buu sheegay labiy toban buu sheegay marka hawlaha iyaga ah waxa wey waa bidaaye fiican wey waa bidaaye fiican lakin maaa l kutubta kale in loogu noqdo oo laga aqriyo laga muطaalaceeyo oo laga muraajaceeyo aqwaal culama laga ogaado oo khaasatan musطalax اxadiiثka waa lagama maarmaan weeye hada wabilahi towfiiq sal اllah وsلم عalى nabiyina mxamed وعalى alihi وaصxaabihi aجmaعiin